السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه walaalaha soomaaliyeed meel walbo aada joogtaan allah idin dhowro ilaahay ha idin dhowro adduuniya akhiro intiina xanuunsan allaha caafiyo intiina xanuunsan allaha caafiyo culayskayna saaran allah inaga qaado intayna xiran allah soo daayo in badan baa runtii albaabada khayrka ka xirana ilaahay haynoo furo dhulkeenii hooyo dhulkii sharafka aynu ku lahayn ciziga aynu kulahayn lahayn casiiska ahaa dhulkii ina soo koriyey dhulkii aynu kusoo soo ciyaaraynay wax ku soo baranay waalidiinteenii ehelkeennii macallimiinteenii dadkeennii ay ku noolaayeen aynu ku asturneen gabdhahaynu ku asturnaayeen cizigiisii allah usoo celiyo sharafkiisii allah usoo celiyo amnigiisii ammaankiisa allaha sugo dadka isku haystaa qalbi qof keliya allaha ka yeelo ilaahay taladooda ha mideeyo kuwa danteenna ka shaqeeyana allaha ka yeelo walaalayaal aad baa runtii ugu faraxsanahay gurigan ilaahay inaynu ku kulanno oo aynu ugu kulanno liiclaa'i kalimat illaah kelimadda ilaahay in aynu kor yeelno waad ogsoon tihiin dhammaantiin hadafka keliya ee laynoo uumay adduunkan laynoo keenay waa inaynu ilaahay caabudno waa inaynu ku xidhnaano ilaahay waad ogsoon tihiin idaylkeen waxaynu nahay dad ducafa ah dad taag daran dad aan tabar lahayn dad waxaynu nahay baahan ilaahay baa inoo sheegayo dhahaya wakhuliqa alinsaanu daciifa insaanka ducfi taagdari tabardaraan ayaa lagu abuuray kulligeen waa tabar daran ah aad baad u baahan tahay yaa ayuha annaas antum alfuqaraau ila allah ilaahay baad u baahan tihiin ilaaha aynu u baahan nahay wakhuliqa alinsaanu daciifan insaanka dacfi ayaa lagu abuuray waa la abuurayba haddii lagu yihahdo ja daciifa tahay ma aadan jirin markii hore waa lagu sameeyey waa lagu abuuray manay sii jiri doontid waad dhimanaysaa maxaan rabaa marka marka hore waxaan aada ugu faraxsanahay dhalinyaradan da-da yare teenage ah ee masaajidka buuxiyey waa nicmo ay ka qatan yihiin dhulalka islaamka oo dhan soomaalida keliya ilaahay ku ekiyey taan ku arkay somalilan iyo middan hadda halkana xamar dhawaan maanan tegine iyo midda nairobi aan ku arko wallaahi wax loo dhigaa iyo wax la siistaa inaanay jirin xataa sacuudiga allaha ka dhige balaadulxarameynka wallaahi nicmada aada haysataan ma haystaan masaajid sidan dhalinyaradii teenageka ahaa ilmo yaryar baa halka igu salaamayey lix sano toddoba sano tobanka aanan gaarin ilaa iyo shan iyo labaatan jir toban iyo toddoba jir masaajidka allahu akbar markaldhaa soo buuxinaaya waxaan markhaati ka ahay muslimiin dhaba inaad tihiin maxaa yeelay nabiy llaahi ibraahim alayhi waalaa nabiyina asalaatu wasalaam haajar oo xaaskii labaad ahaa saaru qabay waayeel bay ahayd waxba uma aanay dhalin iyadaa u guurisay haajar haajar haajar buu falastiin kasoo soo kaxeeyey makuu keenay makuu dejiyey makoo ayri go-an ah oo angegan laakiin xagguu dejiyey waa ku dhahaayo rab ah, inii ha inii askantu min duriyatii biwaadin ayri dii zarcin cinda baytika lmuxaram waadi angegan baadi bii aan lahayn laakiin eeg meeshuu u dhoweeyey cinda baytika almuxaram halkay quwadda ka helaysay halkay barakada ka helaysay iimaankii ka helaysay amniga ka helaysay farxaddii sacaadada ay ka helaysay ayuu ag dejiyey rabbanaa liyuqiimu salaa salaada in ay oogto u kaalay xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam makaa laga soo cayrinayaa eeg waa dhulkiisii gurigiisii markii gaal oo dhan ay soo cayriyeen oo ay ka soo bixiyeen intaa keliya kuma aanay ekaanin bal waxay sameeyeen madaxiisa waxay saareen boqol neef oo geel ah qofkii soo qabta moxamed iyo abaabakr boqol neef oo geela ah, kiiba in la siinayo magaaladii oo dhan baa raadinaysa god bay gelayaan waa labo waa moxamed sala allahu alayhi wasalam iyo abaabakr meeshu waa mugdi dhulku waa cidla magaalada oo dhan baa raadinaysa akhiiran waxay soo gaareen halkii ay labadaa ruux ku jireen korkooday soo istaageen abaabakar waa oynayaa marka radia allahu canhu wa ardaah wuu oynayaa abaabakr ha ilmadii baa ka daadanaysa rasuulkaa dhahay sala allahu alayhi wasalam maxaa kaa ohysiinaya yaa abaabakr maxaa kaa ohysiinaya wuxuu leeyahay wallaahi rasuul allow nafsadeyda inaanan u baqaynin maanta anigu hal qof baan ahay haddaan dhinto islaam ii baabi'i maayo islaamku wuu sii jiraayaa laakiin waxaa maanta iga oohisiinaaya rasuul allo waa nafsadaada badbaadadaada adaa kuu baqayaa gaaladan inay wax kuu dhimaan haddii aad dhimatid ummad dhan baa tahay ummadda kaa dambaysaa way baaba'aysaa adduunkana wax ilaahay caabud waa la weynaayaa adaan kuu baqaayaa rasuul allo wuu ooynaayaa jacayl intee la-eg ayuu abubakar jecel yahay xabiibku sala allahu calayhi wasalam dhalinyaradeynu jacaylkaas rasuulka ma jecel yihin jacayl intaas la oo markaad xusuusatidba ilmuhu ay kaa qubanayso oo albaabadu furmayaan jacaylkaas muxuu dhahayaa rasuulku sal la ala isagoo dejinaaya wuxuu leeyahay yaa abaabakr famaa danuk famaa danuk binayn allahu aaliuhumaa maxaad u malaysaa maxaad u malaysaa labo mu'min ah maxaad u malaysaa labo ilaahay muwaxidiin ah oo ilaahay ogaanka u dhiibtay labo labo ka culus toddobada sami iyo toddobada dhul ha qofka mu'minkaas ma ogid hal naf oo mu'min ah ilaahay waxay ugala culus tahay toddobada sami iyo toddobada dhul iyo inta u udhaxaysa nafsadaasaa ka culus waa nafsad mu'min ah maanta waa labo waa labo mu'min ah oo ilaahay uu sadexeeyo famaa danuka binayn allahu taalituhuma laa taxzan ina allaha macana ilaahay baa macayna ah waxaanaad arkaysid marka wuxuu leeyahay kaa kor jooga godka aanu ku jirno hadduu hoos soo eegi lahaa wuuna arki lahaa wuxuu leeyahay maya nama arkeen nama arkeen waa caqiide runtii uu ina barayo nolosheena uu barayo rasuul sal alay slam mayuu leeyahay wallaahi inaanayna arkeen maxaa yeelay eeg dhacdadan markay dhacdo way badbaadayaan markay waxay tegayaan madiina madiina markay tagaan shayga ugu horeeya ee uu qabanaya rasuulka mataqaanaa waa wixii uu qabtay aabihii ibraahim alayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam rabbanaa liyuqiimu salaa guribaan gurigaay agtiisaan duriyadaydii dejiyey xaaskaygii iyo ilmahaygii si ay u ogaan salaada eeg xabiibkana sala allahu calayhi wasalam waxuu dhisayaa waa masaajidkii ugu horeeyey buu dhisayaa kadibna labadiisii xaas caaisha oo aad u yareed oo runtii un lagu daray laakiin la siiyey laakiin uusan guursan iyo binti zamca ridwaan llahi calayhim oo ilmihii u haysay khadiijo ay ka tagtay umunaa khadiija radia allahu canha wa ardaaha labadaa xaguu dejiyey masaajidka markuu dhisay kadib ayuu masaajidka dhinaciisa dejiyey muxuu u dejiyey rabbanaa liyuqiimu salaa inuu salaada oogo qofka mu'minka iyo masjidka daa'iman way wada jiraan way wada jiraan meesha aad ku nooshahay waa in mawlac ama masjid uu ku yaallo qalbigaagu waa inuu ku xiran yahay guri ilaahay muminka waa culus yahay muxuu ku cuslaaday wuxuu ku cuslaaday waa xalaasha uu cunayo wuxuu ku cuslaaday waa amarka ilaahay oo aqbalayo wuxuu ku cuslaaday waxa laga reebayo uu ka harayo wuxuu ku cuslaaday hogaantoo uu dhiibtay muminka waa culus yahay famaa danuka binayn allahu aaliuhumaa labo oo ilaahayna uu saddexeeyo madiine markuu taga rasuulkeen eeg sala allahu alayhi wasalam maxaa qabsanaya dagaalaa la doonaya dadkii muminiintii waa xoogaha waa diintu waa ku cusub tahay yuhuud baa joogta munaafiqiin baa jooga dadkii waa waxaa laleeyahay warwadaadkan waalan ya maxameday ku wadan sal la alay wasalam yuusan maaragtaay meelaha idinku halaagay waa nin ehelkiisii baabi'inaya dadkiisii buu baabi'inaya magaaladiisii buu gubaya waxaasay wadaan tashwiishkaas ayay dadkii ku dhex wadaan qaar baa marka xoogaho wixii udheg raaricinaya ilaahay baa la hadlaya o dhahaya ilaa ilaa tansuruuh faqad nasarahu allah haddaydan u gargaarin rasuulka warkiisa aydan qaadanin akhlaaqdiisi aydan ku dhaqmin aydan ka dambaynin wuxuu idinka reebo aydan ka harin wuxuu idinla yimaado aydan qaadanin ilaa tansuruuh faqad nasarahu allah maanta boqolaal kun baa haddaad u gargaari waydaan garabkiisa aad istaagi waydaan faqad nasarahu allah ilaahay baa u gargaaray goorma id akrajahu aladiina kafaruu haaniya hnayn id humaa fi lgaar markii ay soo saareen gaaladii dadkiisii quraysh ay soo saareen xaaladay ku sugan yihiin fiiri magaaloo dhan baa raadinaysa hal oo badbaadinaayo maanta malaha oo magan galaayo meesha ay ku jiraan waa intee meel adag ma aha waa god godka wuu hooseeyaa mar godka aad ku jirto hadduu hooseeyo waa daciif baa tahay godka inuu koreeyaa la rabaa laakiin wuu hooseeyaa gaaladiina korey ka jirtaa wayba ku duugi karaan sawmaa id humaa fi lgaar mar ay ku jireen iyagoo laba ah godkaas ayuu ilaahay u gargaaray id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macanaa ha murgin mar la yiri yaa u gargaaray rasuulku godkaa ugu gargaaray aad suu ugu gargaare faanzla allahu sakiinatahu calayhi waayadahu bijunuudin lam tarawha wajacala kalimat aladiina kafaruu asufla wuxuu usoo dejiyey ilaahay ciidan horta sakiina deganaansho welwel la-aan cabsi ma laha deganaansho iyo طumanina ilaahay usoo dejiyey qalbiyadooduu dejiyey waa ka uu dhahayo laa taxzan ina allaha macana waa sakiinada keenaysa iyo xasiloonidaa keenaayo kadibna eeg ciidamo aan la arkaynin waa malaaig ayaa ilaahay ku xoojiyey ma kula tahay dadkaa boqolkoo neef raadinaayo kun raadinaayo ee halkaa boqol neef boqol neef raadinaayo oo geel ee kor saaran xataa hadday soo geli lahaayeen godka ay degi lahaayeen inay arki lahaayeen ma u malaysaa ma aanay arkeen wajunuudan lam tarawhaa ciidamo aydan arkayna malaaigba indhihiyaa la kori lahaa soo ma ma aanay arkeen xataa hadday eegi lahaayeen wajacala kalimat aladiina kafaru suflaa ah, kelimadii xooggii awoodii siyaasadii caqligii gaalada maxaa laga yeelay mid hoosaysa daa'iman shayaadiinta waxooda waa hooseeyaan dhalinyaro sidaa ogaada gaal waa xuug caara caaro weeyaan a ah, xuugka caara caarada maxaa umalaysaa wa qoraxna ee guri bay ka dhigatay qoraxna kama celinaayo roobna kama celinaayo wa ina awhana albuyuuti la bayt lcankabuut gaal taasaa lagu tilmaamay wax qiimiya uu leeyahay male nabiyullaahi ibraahim dabka markii lagu riday eeg muxuu sameeyey ilaahay wuxuu yihi qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman waaraaduu eeg waaraaduu bihi kayda fajacalnaahum lkhsariin adduunka intii markaas ku nooleed aabbihiis uu ugu horeeyo aazara ayaa intay xerxereen wiilkaa ya nabiyullahi ibraahim alayh alaa nabiyina salaatu wasalaam dab bilooyin la shidayay ayaa lagu tuuray keligiisaa mumin ah dab baa lagu tuuray way ka adkaayeen soo maaha laakiin muxuu sameeyey yuu cuskaday wuxuu sameeyey sida nabigeena uu sameeyey sala allahu alayhi wasalam muxuu yidhi malaa'igihiia usoo gurmaday isagoo xerxiran inaad duruus ka qaadataan aan rabaa iqadaas ito markii baynu u baahannahay awood baynu u baahannahay a inaynu dhiiranaanaynu u baahannahay islaamkeena aynu adkayno eeg adduunkii oo dhan baa xirxiray waa la xirxiray nabiy llaahi ibraahim dab baa lagu ridaaya waxaa u naxay ilaa wax kaloo u naxa ma leh aabbihii baa u nixi waayey waxaa u naxay todobada samo waxaa u naxay toddobada dhul buurihii malaa'igihii ilaahay abuuray oo dhul iyo eh, joogay eh, iyo samo joogay iyo cirka joogay ilaahay bay u qayliyeen ay dhaheen sowma aragtid ibraahim dartaa baa loo gubayaa muxuu yihi waa ogahay buu yihi ah, waa ogahay in la badbaadiye rabaa wuxuu yihi hadii uu idin weydiisto idinka kaalmo war malaa'igay uu idin dhaho waanu maaragtay samaway dhulow haddii uu idin dhaho buurow ii gurmada hadduu idin weydiisto u gargaara hadduu aniga i weydiistose fa inii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaani waa dhaxal aynu ilownay waxaasoo dhan ah. ilaaha uu tala saaranayo waa kee ee uu allah laa ilaaha ilaa hu ilaah xaq lagu caabudo ma jiro aan isaga ahayn ilaah la tala saarto waktiga aan kugu daran tahay dhibaatada balaayadu jirto colaadda gaajada ma jiro ilaa hu ilaah wax kuu qaban kara male ilaa hu alxayu alqayuum allaha noloshiisu kaamilka ay tahay bilow iyo dhammaad midna aanay lahayn alqayuum allaha daatadiisa u taagan wuu taagan yahay cid uu ku tiirsan yahay male cid uu baahan yahay male bal waxaa ku taagan nolosha inta ka soo harta iyo axwaasha arrimaha inta ka soo haroo dhan isagay ku taagan yihiin laa ta'khuduhu sanat walaa nawm ilaahaas kaama mashquulaayo lulmo iyo hurdo midna ma qabato haddana ilaahaas waa taajir lahu ma fi samaawaati wamaa fi lard samaawaadka toddobada dhulalka toddobada oo dhan isagaa iska awooddaasuu ilaahay leeyahay ilaahaas ayaa ibraahim uu yaqaanaa annaga ma naqaanaa ilaahaas ilaahaas waa ilaaha arrinkeen oo dhan inteena inta fadhida maaha inta adduunka ku noolna maaha bal inta dhimatay iyo inta nooloo dhan ilmaha aadam oo dhan ilaa qiyaami saaca arrimaheena allah ay ku xiran yihiin qul allah la dhahaya xabiibkiisuu ku dhahaya sal اla alay wasalam qul ina almra kullahu lilah arrimihiin oo dhan baldugaaga oo dhan cidoodka oo dhan jamaadaadka oo dhan arrin walba asaga ilaahay inta ka soo hartay arrimahooda kulligood yay ku xiran yihiin arrintaadu maxaa waadi maxaad u tahay guur baad u baahan tahay arrinkaagu waa guur soo maaha yay ku xiran tahay arrinkaagu waa safar yuu ku xihan yahay arrinkaagu waa waxbarasho yuu ku xiran yahay waad gaajaysan tahay yuu ku xiran yahay arrinkaagu waad ooman tahay yuu ku xihan yahay bal fadhigaagaan iyo dhaqdhaqaaqaagaan iyo indhahaagaan iyo maqalkaagaan iyo waxaaga oo dhan yuu ku xiran yahay hordadaada yay ku xiran yahay ah, allah walilaahi eeg maa fi samaawaati wamaa fi lard waila llahi turjacu lumuur samaawaadka dhulalka wax ku jiro o dhan allah leh waila llahi xaggiisa unbahee turjacu lumuur arrin oo dhan xaggaas u noqonaya warun maxay ku haysaa gaal muxuu ku hayaa oroba muxuu ku hayaa waa ka nafafka ay nooga dhamaadeen tahriib badda imeen ay ku dhamaadeen maxay hayaan magafaa wada haysto kulligood maxay hayaan war oroba noo haysaa balwaydiye kuwii tegay maxay noo hayaan eeg nabiyullaahi ibraahiim wuxuu leeyahay samada intuu fiiriyo ilaa wuu yaqaanaa ilaahay khaliilullaahi waayo awooddiisuu og yahay waxaan malaa'igaha oo dhan ee aad garanaysaa awooddooda inta ay leeg tahay waxba uma oga awooddooda waa awood alle wuxuu leeyahay ilaahow samadu fiirinaaya xasbiya allahu wa nicma alwakiil kelmaddaas eega eeg xasbiya allah xasbii waxaa igu filan iigu filan nabadgelyadeyda iigu filan gargaar iigu filan sacaado iigu filan mustaqbal iigu filan xasbii he allah xasbii u n ma aha xasbii oroba america ma aha xasbii qabiilkayga ma aha allah ilaahay baa igu filan wa nicma alwakiil wa nicma alwakiil wax loo wakiisho ammaanka ammaankaaga inaad u wakiilatid qofka u nicmada badan waa allah nicma alwakiil wakiil cid loo wakiisho ammaankaaga cid loo wakiisho gaajadaada cid loo wakiisho oonkaaga cid loo wakiisho aradbaxaaga cid daymahaaga loo wakiisho cid farxadaada loo wakiisho wakiil waxaa u nicmo badan allah war maxaan wakiil uga dhigan laanahay ilaah oo rabba ma u baahan lahayd ma halkaan badda iyo ma u mari lahayd maya haddaan garanayna ilaahay wallahi inaynan u mareen maxaad u baahan tahay orabo maxaad uga baahan tahay ii sheeg cunaad u baahan tahay cabitaanaad u baahan tahay aradbaxaad u baahan tahay qabiis baad u baahan tahay farxad baad u baahan tahay xaas baad u baahan tahay owlaad baad u baahan tahay jagaad shaqaad u baahan tahay socod baad u baahan tahay oxygen ayaad u baahan tahay dhaqdhaqaaq inaad wax fiirisid aragti baad u baahan tahay maqal baad u baahan tahay bal fadhi baad u baahan tahay jiif baad u baahan tahay wax walba ood u baahan tahay razaaq yaa haya in allaha huwa razaaq ma ibliis baa ku siin kara noloshaadi muxuu ku leeyahay ibliis asaga kuusacbatumaye muxuu ku leeyahay noloshaada ibliis waxba kuma laha noloshaada wa qaala laatakhidana min cibaadika nasiiba mafruuda walaalayaal ilaahay aynu si u caabudno ilaahay aynu hogaanka u dhiibano dhalinyaradeena ideelkood kulligiin waxaad u baahantihin wallahi mustaqbal baad u baahantihin mustaqbal ifayaad u baahantihin adduunkan nolol baad u baahantihin fiican nolol raaxaalahaad u baahantihin salaada walaalyaal xumiyoo dhan bay celisaa salaada aad arkaysaan wallaahi waa gaashaan waa hub waa hubka ugu culus ee qofka mu'minka uu isku xijaabay xaggee laga keenay salaada dhalinyaro mar rasuulkoo jooga magaalada madiina ama makaa salaada lagu farad yeelay la waa hadiyad qaali ah min fawqi sabci samaawaat ayuu ilaahay inooga keenay soo ma ogidin waa toddobada samo ka kor marka la qaadayay xataa eeg rasuulku waxaa lagu sameeyey isagoo caadiya loo lama qaadin laba malag baa loo soo diray jibriil iyo mikail inta la jeexay uurkiisa ayaa la kala dhigay kadibna waxaa lagu dhaqay biyo zamzam maxaa lagu sameeyey xikmad iyo iimaan baa laga buuxiyey waa la qaaday jibriil xataa wuu ka haray toddobada samo markii la gaahay tan toddobaad wuxuu yihi aniga ma gudbi karin ah. adigaa gudbi karaaya wuu u tegay shan salaadood baa loo soo dhiibay wuu la soo noqday salaada aada arkaysaan wuxuu ilaahay ka yeelay xiriirka maadaama todobada samo ka kor ilaah uu soo dhiibay insaankaa loo soo dhiibay hadiyaddan qaaliga ah eeg sila bayna alcabdi wاrab bayna alcabdi wاrab xiriir waa xiriirka keliya qofka insaankaa uu haysto ilaahay iyo addoonkiisa war daciif baa tahay faqiir baa tahay waa taag daran tahay tabar ma haysi wax ma qabsan kartid calaan baa tahay eeg meeshii awoodda aad ka helaysay yaa kugu xiraya salaadaa kugu xiraysa ad u fadhidaan iminka maqribkana aad tukateen salaadaas waa sila haddana waxaa la yidhi salaada waa cimaadu diin diinta udubdhexaadkii ay ku taagnayd ina addiina cinda allahi lislaam islaamku muxuu ku taagan yahay waxa ugu horeeya bacda shahaadateyn waa maxay asala soom walaa zaka walaa xaj waa ka awood badan yahay wuu ka culus yahay aلصلاة waxaa la yihi haddana waa مفتاح الجaنة فريq في الجaنaةi وفريq aakhiro waa labadaa aw furahaagii janaa doonaysaa aaway furihii xaggee laga qaataa furaha ma aakhiraa lagaa siinayaa qofka intuu ka qaadanayaa furaha uu jannada ku furan lahaa aلصalaaةu مفتaaح الجaنة jannada furaheeda waa halkan waa salaada salaada aad arkaysaan waa inay miftaax اljanna tahay waxaad ku garan rabiica waad garanaysaan saxaabiga jaliilkaa ibni kacab اslami rasuulku aad u jeclaa wuxuu yihi rasuul allo waxaan rabaa in aan jannada rafiiq kugula noqdo aan kula galo ma rabtaa adiga inaad rasuulka la gesho jannada adiga ma rabtaan ma rabtaan inaad rasuulka jannada la gashaan guriga ilaahay baan ku jirnaayo saxaabiga eega casharku ina barayo wuxuu yidhi waxaan rabaa rasuul allow inaad ii ballan qaadid macaaga rafiiq inaan jannada kugula noqdo inaan soo gelno jannat arrinkii waa ku adkaatay rasuul salawaatu llahi wasalam aley muxuu yihi yaa rabiica wax kale iweydiiso iweydiiso boqol neef oo geel iweydiiso guri iweydiiso gabar qurux badan oo quraysha ah inaan kuu guri iweydiiso iweydiiso dukaan aan kuu furo beer aan ku siiyo iweydiiso muxuu yihi wuxuu og yahay qiimiga jannada dhalinyaradiina dukaana lagu furaa hadii la dhaha ule inta kale ilaah kala saarana khalaas waay ah, markay adduunya nagu weyn oo waxa aan nafsada ugoynayna oo magafayaalka inoogu cunaayaan meelaha muxuu yihi maya wallaahi inaanan rabin gabdhi qureysheed walaa dukaan walaa adduunya walaa walaa waxaan rabaa macaaga jannada adduunka irsaaqdayda ilaahiya ii qoray uurka hooyaday markaan ku jiray afar bilood war miyaanay ahayn laakiin wuxuu yidhi waxaan rabaa oo aanan la ii qorin jannaan rabaa inaad ii ballanqaadid oo aan ku tashado muxuu yidhi haddaba arrinkaan ii weydiisay waa arrin weyne arrinkaan i weydiisatay waa arrin weyne wuxuu yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud ah, igu caawi marka sujuud igu caawi sujuudda waa maxay waa salaad marka salaada rukniga uqiimiga badan waa maxay sujuud waa sujuudda wuxuu yihi sujuudda igu caawi salaadaha soo badi sunooyinka faradka faraaisha sunooyinka badi buu yihi marka igu caawi ballan baa la kala qaatay isagana inuu salaada badiyo faraaisha iyo sunooyinka rasuulkan inuu janno u ballan qaado marka waxaan idin sheegayaa waan idi weydiinayaa dhalinyaroy ballantaas iyo cahdigaas ma waxaa wada galay rabiica iyo rasuulka keligii mise ummaddo dhanay u taallaa dhan dhanay u taallaa maxaa wacay rasuulkaa la dhahayaa eeg suuraة اcarab waa ka uu dhahayo rasuul allow ilaahay baa dhahaya laa tuطichu wasjud wاqtarib waa miftaaxu اjanna inaad jannada furtaan lagaa rabaa abaajahal iyo maryaweyntan koofiyaweyntan quraysheed gaalada ah maxay rabaan inay kaa celiyaan laa tuichu ha ogolaanin ha ka yeelin wax salaada kaa reebaa marnaba yaanay jirin salaad wax kaa reeba ayaanay jirin laa tudichu aabbahayo hooyada allaha ka dhig kama yeelaysa baari baa tahay markaad diidid baari baa tahay aabbihi hooyo la dido baarinimo lagu noqonayo ka warrama haa aabbaha iyo hooyada xaaskaaga wax walba ha ka yeelin salaadda inay kaa hor istaagaan wasjud tuko oo sujuud waqtarib u soo dhowow ilaahay u soo dhowow jannadii u soo dhowow maxaa yeelay aqrabu maa yakunu lcabdu min rabbihi wahuwa saajid faakhiru ducaa ha eeg waxaa meeshuu addoonka ilaahiisa ugu dhow yahay waa intee waa markuu sujuudsan yahay ha marnaba jannadu waktigu ugu dhow yahay addoonku waa kee markuu ugu dhow yahay qofka jannada haddii lagu haddii sujuud aad ku dhimatid bishaarayso jannadii baad gelaysaaye salaad haddaad ku dhex dhimatid bishaarayso jannaad gelaysaaye maxaa wacay waxaad taagan tahay meeshii aad furaha jannada ka qaadan lahayd yaan laguu diidin rabiica wuu ka dhabeeyey maalinkaas kadib waxaa lagu leeyahay sunooyinku u taagnaan jiray faraaisha kadib aad buu u badi jiray jannadii ma galan isma gelin waxaawaay in allaha laa yukhlifu lmiicaad ilahay rasuulkiisa balanta waa oofiyaa soo ma eega walaalayaal marka dardaarankayga marka wuxuu yahay salaada aada arkaysaan waa difaaca waxay difaac ka tahay maxay waxay difaac ka tahay ibliiska hawada nafsada shaydaanka waxaasoo dhan salaadaa celinaysa salaadaa kaa celinaysa haddii salaada shanta wakti iyo sunooyinkooda aada ilaalisid waa xayndaab waa dayr waa xirsi xir wax walba oo xun fuxshi io munkar ah o haddii aad ka tagtid ka waran marka salaadii waxaasoo dhan oo kugu soo go-ay soo maaha teeda kale waxaan la yaabaa sidee waxaan la yaabaa insaan aan tukanaynin oo haddana aakhiro janno doonaaya soo ma ogid salaada oo laga taga in badan baa waxay weydiiyaan waa tukanaa laakiin salaada subaxaan ugu adag waa ki cilaanahay sababta mataqaana ay ugu adag tahay soo ma jiraan qaar ay salaada subax ku adag tahay waa badan yihiin masaajidkii oo laga adimaya dariskaaga oo aad sii gelaysid kubeertada soo ma jirto dhagaha aad sii furaysanaysid soo ma jirto ha yuna waxa ugu wacan <laughs> dadkii fiicnaa ee habeenkii saddex intay qaybiyaan saddex intay uqaybiyaan qaybta dambe soo kici jiray iyagoo dikrinaayo tukanayo ooynaaya waladiina yabituuna lirabbihim sujadan eeg ilaahay baan ku dhaariyey maxay ku dhamaysanayaan habeenkooda istaag iyo sujuud iyo oohinay ku dhamaysanayaan markaasay salaaddu subax imaanaysaa oy tukana dadkii markii laga soo sheekeeyey maxaa la yidhi yaa ka dambeeyey fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacuu shahwaat fasawfa yalqawna gaya laa ilaha ila allah waa kuwa tukanaya kuwa laga hadlaya aayaddu ee ayiga galaya ogow ayina waxaa la yidhaahdaa waadi fii jahanam waa jahannama oo aad aragteen kuleelkeed waadi ku yaala oo ka kulul jahanama bal cadaabka toddobada ah waxay ka magan galaan waadiga ilaahow ayigaas ama weylka aan arki doonno ilaahow naga kori ay leeyihiin cadaabkii baa barkii barka kale ka magan galaya yaa gelaya eeg fakhalafa min bacdihim kuwaa salaada ay ku weynayd kuwaa salaada isku dhowri jiray kuwaa wanaagsan shanta wakti ilaalin jiray xifdin jiray waxaa ka dambeeyey khalfun dhalbaas ilmi ibliisaa ka dambeeyey waa dhalbaas khalf maxay ku noqdeen laba shay adaacu salaata waitabacu shahawaat salaaddii bay dayaceen way ka way afar salaaday tukanayaan xataa jamiicaha ku sukadaana halay ka tagayaan salaad bay ka tagayaan si wax ma tukanaayaan cishay ka tagayaan ma tukanaayaan ama saddex bay tukanayaan waa dad tukanaaya fawaylun waa qayigii agtiisa fawaylun lilmusaliin dad tukanaya weelkaa gelaya cadaabka ah maxay sameeyaan aladiina hum can salaatihim saahuun salaadoodii sahwinaayaan laba shay buu ku fasiraa culimada dadkaas tukanaya waa maxay oo haddana weylka galaaya maaha cadaab caadiya ogow weyl ayay gelayaan waxaa la yihi aladiina hum can salaatihim saahuun waa kuwa salaadii waktigeediiba halmaansan yihiin maxaa ilowsiinaya qof maxaa salaadii allahu akbar xayi cala salaa la dhahay maxaa qof ilowsiin kara hurdo ma aha hurdadu waa cudurdaar iyo halmaanka wax dhiba male waa maxay way soo jeedaan laakiin ciyaaray fiirsanaayaan way soo jeedaan musalsal ay daawanayaan way soo jeedaan aflaam cajiib ay fiirsanayaan way soo jeedaan way qayilayaan way soo jeedaan wadaadkeena jameecadiina halkaasaa laga oogaya allahu akbar taa dhacaysa iyageen intay ku mashquulsan yihiin laakiin way tukan rabaana ogowya maaha inay ka tagayaan a laakiin waxay rabaan lihin xooga horta bal sug bal aan marqaanka dhamaysane hanoo dhamaada musalsalkaane cayaartan goolka horta waa champion koobka bal hala qaato casarku waa adduunku waa dheeryahay saddex saaca horteenna ah eeg waa ibliis ibliis ilaahayna kaalada ibliiskana waktiga waa dheeryahay u kaadiya yay raaceen ibliiskay raaceen ha watabacuu adaacu sala horta salaadii way dayaceen laakiin waxay ku dayaceen waatana ogow watabacuu shahawaat nafsadooda wixii ay jeclayd maxay jeclaatay nafsadooda ciyaaraha inay dhamaystaan musalsalku inuu u dhamaado marqaanka iyo qaadku inuu u dhamaado hadhow ay soo luqluqdaan maaragtay sheekada inay u dhamaato ciyaarta inay u dhamaato watabacuu shahawaat kuwa sidaa yeela oo maqli waayo warka ilaahay iyo salaada iyo libaanta loo tegayo ee ibliiska raaca xaggey gelayaan fasawfa yalqawna haya waa adigaasaa loo diyaariyey waa waxa ugu horeeya salaada la dayaca oo cadaab lagu galo soo ma ogidiin dadkii tukan jiray dadku waa labo anagoo wada fadhinaa allahu akbar anigu markiiba waan boodayaa laakiin adigu ah, watabacu shahwa hadhow arabtaa inaad tukatid waa la wada dhimanayaa soo maha a kii intuu gelayaa hayib ka kalena janatufirdos waa darajaad jannada kana waa darakaad fi darki asfali min annaar kuwaanoo kor fuulaya ayaa waxay arkayaan kuwii hoose asxaabtoodii oo sii socdo cadaabkii kusii socda waxay leeyihiin maa salakakum fii saqar war hebel cali cumar maxaa idinku dhacay maa salakakum fii saqar maxaa saqar idin geeyey maxay leeyihiin qaaluu lam naku min almusaliin xaya cala salaa marka la dhaha marqaankaa noo shidna anaga musalselka ciyaarihii wax ma idin tareen war wax ma taraan <laughs> falaa taguranakum alxayaat اdunya ibliiska saas waayo dhaaruu kumaraaya wallaahi dhaaruu maraaya oo uu leeyahay wallahi nasiib baan yeelaa eeg wuxuu leeyahy wala udilanahum wala umaniyannahum wala aamurannahum waa ibliiska waxbuu faraa wallahi wuxuu leeyahay waa dhuminayaa wala udilanahum odagaan aadam ilmihiisa waa wada dhuminayaa wala umaniyannahum iyo didiilaan hadhow waa hadha waad guursanaysaa hadha waad maarata ilaahay caabudaysaa tasbaxa qaadanaysaa hadha waad toobad keenaysaa iska baashaal waktigaaga qaado odagaan iyo islaantan waayeelka ah waktigooda waa soo qaataan yaanay ku wareerinin wadaadkan waalan kan iska dhah waa terrorist kan diintu kaa saari rabaay baashaal baashaal oruba tag soo raaxayso adduunya dhiso wala umaniyannahum wala aamurannahum weliba wuna ku jeclaysiina wuuna ku amraaya yeel buu ku leeyahay adigu ma ogid xiir suniyaha ka tag ha marka cayaarta adda ha tukanin ilaahay kaali tuko ibliis ha tukanin wala aamurannahum yaad yeeshay warkiisa okay fiiri maalinka qiyaamaha rasuulku soo ummad ma laha ummadda soo ummatu maxamed maaha aha wuu ku faanaa soo maaha wuu nagu faanaa rasuulka wuunana garanayaa ogow ma kula tahay addoonkii allow inuu idin garanayo idiilkan rasuulka salawatu llahi wasalaamu calayh wallahi wuu idin yaqaanaa wallahi wuu idin yaqaanaa weji weji u idin yaqaanaa acmaashiin oo dhan buu yaqaanaa xumidiina iyo wanaaggiinuu yaqaanaa sababtoo ah isniin walba iyo khamiis walba acmaashiina yaa loo bandhigaa rasuul sala allah alay wasalam hadda haddaad ku salisid allahuma salli wasalim wazid wabaarik calayh marag baa intuu qaado u geynaaya soo ma ogid oo uu leeyahay hebel heblaayo ama hebel hebel ayaa ku soo salaamayey qabriguu ku nool yahay bal wuu nooga sokeeyaa quluubteenuu rasuulku ku nool yahay sala allahu calayhi wasalam miyaanu ku nooleyn qulubta muminiinta wuu ku nool yahay waxaana amraya naga reebayo waa qof ma yaa naga reebayo yaa waxaan na faraayo rasuulkii aynagu dhex noolo dhahaya ha yeelin dhahaya yeel ibliiskiina waa ka yaa raacnaa annaga ibliisaa raacnaa ummadda wuuna garanayaa marka maalinka qiyaamaha marka la tagaad ogaanaysaa inuu ku garanaayo eeg ummadiisa oo dhan ayuu rasuulku soo uruurinaya suu ku garanayaa marka waayo horuu dhintee ilaa qiyaami saaca dadka dhalinaya suu ku garanayaa calaamad baa loo yeelayaa uu ku garto waa ka uu dhahayo isagaa dhahaya sala allahu alayhi wasalam ina ummatii yudcawna yawma alqiyaamati guran muxajaliina min ahari lwudu waa calaamada qofka muminka adduunka uu ka qaadanayo qof walboo rabo inuu adduunka aakhiro u arko rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam calaamadii lagu garan lahaa waa inuu qaataa intuu ka qaadanaya intuu ka qaadanaya ummadayda maalinka qiyaamo waa loo yeerayaa baa layidhi ha waa laiigu yeerayaa anaa laiisoo shirinayaa aniga saa laiigu soo shirinayaa saan ku garanayaa guran muxajaliina min ahari lwuduud guran wejiga ayay ka cadcad yihiin ilaa suniyaha madaxa dhegaha intii ay gaartay waysada horaadkan guran iyagoo ah ayay soo baxayaan muxajaliin iyagoo garaar garbihii iyo lugihiina iyagoo cadcad intii waysada ay gaari jirtay shanta wakti ayaa caddaanayso cir u ekaanayso qoraxda markaasuu gara ilah baan kugu dhaha inta kale waa madow weligaaba sheega ummadda nebi maxamed inaad tahay ummadda nabiga waxaad ku noqoni waa salaa salaada inaad adkaysid oo laga aqbalo salaadaasaa wax kala celinaysa inta xumaan oo dhan iyadaa celinaysa sow ma ogid salaadaa hagaagto acmaashaada kale soonkii xajkii zakadii birigii acmaashii khayrka oo dhan way hagaagayaan sow ma ogid dhahaya ina awala maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati salaatuh ina awala ما yuxaasabu به العبد يوم alqiyaamati صلاته waida صلحت faqad aflaxa waanjax waida فسدت فقد خاب wakhasir shayga ugu horeeya ee qofka maalinka qiyaamo acmaashiisa loo xisaabinayo waa maxay waa camalkiisii acmaal badan baad wadataa waxa ugu horeeya lagu xisaabinayo waa salaadaada soon lama xisaabinayo zake lama xisaabinayo walaa xaj walaa biri lama xisaabinayo walaa raxim lama xisaabinayo silat raxim waxa ugu horeeya ee miisaanka la saaraya dhigaa laleeya acmaashaadii xagga waxa ugu horeeya waa salaada ha salaadaas hadday hagaataa la oo aanay kish iyo qurun iyo balhay aanay ku jirin oo bam iyo aanay ku jirin wiishka haddaanu ku qaylinin oo ay boorsooyinkii salaada hadday gudbaan camal kale oo lagu xisaabinayo male tanba hadday gudubto tanay ku xihan yihiin acmaasha oo dhan faidaa salaxat faqad aflaxa waanjax eeg soonkii zakadii wixii oo dhan waa gudbaayaan sababtoo ah salaadaada hadday hagaagto kuwana waa hagaagayaan hadday halowdo kuwan waa halaabayaan dhin kale haddaan u sheego soonkaaga ma ansaxayo haddaanay salaadaadii ansixin zakadaada maqbuulo ma aha haddaanay salaadaadu ansixin xajkaaga lama aqbalayo haddaanu salaada ansixin acmaashoo dhan waxay ku xihan yihiin waa salaada faidaa saluxat faqad aflaxa waanjax waidaa fasadat faqad khaaba wa khasir salaadaas maalinkaas waxa waaye ummadda oo dhan waa loo yeerayaa iyagoo wejiye cadcad kii aan tukan jirinow xaggeed nuur ka keensanaysaa marka waa ma laha salaada marka intaa laga qaataa iftiinkeeda intaa laga qaataa war diyaar ma unahay khaasatan dhalinyarada mustaqbalka doonaya haddaad doonaysaan mustaqbal ifaaya wallahi inaad yeelataan salaada ha lagu dadaalo yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu e wada culimaad tihiin kulligiin istaciinuu bisabri wasalaa sabir dulqaad iyo salaad baa la yidhi sabirka waa maxay dee adduunkan wixii lagu qoray waad helaysaa xaqiiqo waad helaysaa a hadday nagu jiraan dad fanaaniin ah hadday nagu jiraan dad doonaya xaaraan inay ku degdegaan xabiibkaaga dhegayso tanaanu kugu khatimayaayo eeg dhegtuu iigu sheegay buu yihi ibliis jibriil calayhi salaam dhegtuu wuxuu iigu sheegay nafna dhiman mayso ilaa ay dhamaysato laba shay cimrigii adduunkan ay joogi lahayd iyo irsaaqdii ay ku qaadan lahayd war ilaahay sow nooma wanaajinin haddii uu lixdan toddobaatan siddeetan sano intuuna siiyey haddana eeg intaasoo dhan wixii aad irsaaqan lahayd waa cunadaadii cabitaankaagii aragbaxaagii guurkaagii socodkaagii hawadaadii dhalka wii aad dhaleed wii aad dhaqileed hadduu haddana korka iska saari anaa ku siinaya haddii uu ku yiri yaa laga helaa ma laga helaa waxaasoo dhan nafna dhiman mayso ilaa ay dhamaysato maxay cimrigeeda iyo wixii ay irsaaqoy cuni lahayd ee wuu soo daahi karaa tanaa ka maqan dhalinyaradeena wuu soo daahi karaa wixii lagu qoray wuu kaasoo daahi karaa daahid uu kaasoo daahay irsaaqdaada yaanay kugu xambaarin ayuu leeyahay xabiibka marka sal la alay slam in aad degdegtid oo aada xaaraan u degdegtid waad helaysaa qisadan waxaa cabiraya cali bn abi aalib radia allahu canhu faras buu watay oo kooro saaran masaajidku geli rabay kooraha waa la xadaaya tuugaa jirtay waagaas nin meesha fadhiyaa wuxuu yihi kooraha is faraska iisii ilaali intaan soo tukanayo wuu galay masaajidkii casar bay ahayde markuu ka soo baxay wuxuu arkay faraskiioo qaawan koorihii ula baxay ninka suuqiyuu geeyay muxuu ku gatay shan dirham meel kaloo wax la geeyey ma leh cali dameerka faraskii buu kaxaystay suuqii buu tegey baalkiisii u arkay baalka anaa laiga soo qaatay maxaad ku maxaa lidin kaga gaday shan dirham shantii buu siiyey eeg masaajidka markuu ka soo baxaayey shan dirham buu soo bixiyey cali bn abi aalib muxuu rabay ha ninkan shaqada u qabtee faraska u ilaalinayay in uu siiyey shan markaasuu ninkiina intuu ka hormariyay ka degdegay shan xalaala usoo socotay ilaahay baa u qoray waa irsaaqdiisii xalaasha ahayd ha ka degdegin ayaa lagu leeyahay kaasoo daahi kartaaye inta yaraduu tukanay uu sugi waaye istaciinuu bisabri waa kaasa war sabir waa ku imaanaysaa sabir kaalmayso sabir u sug wax walba sanooyin toban labaatan ha ku soo maraana sabir wuu ka degdegay waa shantii xalaasha ahayd muxuu u degdegay xaaraantiibu u degdegay shan ayuu ku gatay wuxuu yihi shan xalaalaan usoo waday wuu ka degdegay shan xaaraanu u degdegay in badan oo inaga mida waa waa way ku dhacdaa aad bay ugu dhacdaa marka ilaahay ka baqa ayuu yihi ha ku degdegina xaaraanta ha marka ha ku degdegin ha kaaga saalada inuu fuulo rabow oo maaragtay dadka inuu ka leexiyo waddada alle dikriga ilaahay salaada ugu weyntaa hayow ya ilaa waxaan waa shaqo ibliise is ilaali is ilaali isilaali waxaad cunaysid waa xaaraan inta caaw aada hesho wallaahi wallaahi way kuu qornayd laakiin xaalaashii ayaad ka degdegto xaaraantiibaad u degdegtay ilaahay wuxuu idinkugu ibliis wuxuu idinkugu yeerayaa maxay wuxuu idinkugu yeerayaa fakri iyo fuxshi ayuu idinkugu yeerayaa ilaahayna makfiriin janno idinkugu yeeraayaa yaan aqbalnaa war yaan qaadanaa tiisa ilaahay aynu qaadano ilaahay wuu ina deeqaa ilahay waxaan ka baryay dhalinyaradeena ilaahay ha kaafiyo alaysa allahu bikaafin cabdah addoonkiis miyuusan ilaahay ku fillayn war ilaah aad aragteen caawi awoodaa miyaanu inagu filan a inagoo dhan buu inagu filan yahay ilaahas aan tala saarano ilaahas aan ilaahay isu bihinbihino ya ilaahas aan xiriir la yeelano soo ma ogid hebel aa lagu leeya war hebel niyo khatar waayo loo dhawaan hebel hebel wuxuu madaxweynuhu saaxiib la yahay wasiirka gaashaandhiga yaaba furaba hebelaa fura kaasaa furo u ah so ninkaas wax walba waa xalin karaa waa insaan daciif madaxweyne muxuu yahay boqor muxuu yahay boqor gaajoonayo oo wax cunaaya boqor boqor gaajoonayo oo wax cabaaya boqor hurdoonayo kuurinaya boqor diifka ka daadanaya boqor dhegi balaayo ka socdaan boqor masquul galaayo xaaraaya boqor muxuu yahay baahidiis waxaasoo dhan ma ceshan karo muxuu yahay mxuu ka warama marka aila bayna alcabdi warab ninka ilaahay shan jeer la hadlaya maalinkii xataa boqorkaas aad furaha u tahay shan jeer lama kulmi kartid soo ma ogid telefoon unbaad ka haysaa la yaabaa inaad sanadkaan maalin aragtid laakiin ilaah shanta jeer ilahay baan ku dhaariyay shanta jeer aada wacanaysid ka waran halow aada leedahay waa afar ragcadood oo duhra halow aada leedahay afar ragcadood oo casara salaadii subax maqribkii cishihii bal waa loo sii kala dhow yahay ilaahay sunooyinka inta tukanaysa haddana saas oo kale waa loo sii kala dhow yahay dadaanba habeenkii seexanaynin intaas ilaahay u oynaayo ma ilaahay sidaa ugu dhawaano wallahi wuuna xallin karaa ilaahay mustaqbalkeena ilaahay uu ku xiran yahay ina almra kulahu lilah wailى اllahi turjacu lumuur xaalkeena allaha hagaajiyo xaalkeena allaha hagaajiyo xaalkeena allaha hagaajiyo tubta toosan iyo rushdigeenna allah noo soo celiyo tubta toosan allah nagu duwo ilaahay waxaan ka baryey dhalinyaradeenna allaha toosiyo in walbo irsaaq rabta ilaahay irsaaq xalaalaha siiyo qur-aanka ilaahay ha u celiyo dikriga allah ha celiyo sunnadii rasuulka qur-aanka allah ha celiyo dhaxalkaasuu bane rasuulka allah ha celiyo mustaqbal fiican dhallinyaradeena allah u yeelo ilaahay waxaan ka bariyey ilaahay waxaan ka baryey dhallinyaradeena ilaahay ha ku xoojiyo malakul jabriil ilaahay ha ku xoojiyo ruuxulqudus allah ku xoojiyo awood allah u yeelo iimaan i fiican allah u yeelo diintooda allah u ilaaliyo akhlaaqdooda allah u ilaaliyo ilaahay waxaan ka baryey inta aanan guursan guur xalaala allah siiyo inta aanu dhallinyaradeena guursanin guur ay ku degaan allaha siiyo guur ilaahay ay ugu dhowaadaan allaha siiyo guur ay owlaad ku helaan allaha siiyo guur ay isku ilaaliyaan xaaraanta uga dhowrsadaan ilaahay ha siiyo ilaahay waxaan ka baryay inta guursatay aan ubad dhalin ubad xalaala ah ubad saalixiina allaha siiyo qorortu cayn ay ku qabowsadaan allaha siiyo kuwa u noqdaa hadday ka hormadaan ergey hadday ka dambeeyaan usoo duceeya allaha ka yeelo inta lunsan alla ha soo celiyo inta caasigaa ilaahay baarigoodii ha u soo celiyo awlaadda guryuhu way ka maqan yihiine guryahay ka maqan yihiin ilaahay guryahoodii ha u soo celiyo diintoodii alla ha u soo celiyo in badan baa xabisada ku jira awlaadeenii quratu caynkeenii ilaahay ha ka saara xabisada ilaahay xabisada ha ka saara xabisada caalamka afrikaan baa ka buuxaaliyo afrikaankana soomaaliba ugu badan ilaahay ha ka soo saaro ilaahay ha ka soo saaro intay ku jiraana ilaahay ha dhowro ilaahay ha u ilaaliyo jirkooda ilaahay ha u ilaaliyo ruuxdooda ilaahay ha ka soo saaro iyagoo casiiziin ah ilahay ha ka soo saaro aciza iyagoo allah ha ka soo saara in badan baa ubad laga qaatay ubadkoodii allah u celiyo hooyooyin badan baa ubad orobia america looga qaatay allah usoo soo celiyo in baa lagu soo socdaayo allah ha ka celiyo ilaahay ha ka difaaco inta xanuunsan allah caafiyo bukaan jidri bukaan socod allaha caafiyo in badan baa wallaahi laka kacaa ku faaya dayn oo qaamaysan kicila ilaahay daynta ha ka bixiyo ilaahay daynta ka dulqaado ilaahay daynta ka dulqaado aynu iscafino aynu iscafino qalbiyada aynu sifayno bishii ramadaan baa maanta la jooga soo dhow marti waxaan ugu soo socota qaali ah habeen kalean mawduucaas ka hadli doonaa laakiin xoogoo yara idiin sii qishaaya leakage soo mataqaanaan lika jara idinsii bixinaya marti qayliya wallahi nagu soo socotaa raalli ahaada dadka taagtaagan inayna mar kala kulmin baa laga yaabaa ma iska taagnaada laakin io dulqaata waa khatimaya hadduu ilaah yihaahdee waxa waaye marti qaaliya nagu soo socota martidaa qaaligaa maxaa la rabaa inaan kusoo dhaweyno waxaa la rabaa qalbiyo wanaagsan inaan kusoo dhaweyno qalbiyadeena inaan nadiifino cafis inaan kusoo dhaweyno inagoo uurkeenu mariid yahay madow yahay oo xiqdi iyo hil iyo balaayo ka buuxa qalbiyadeena inaanay martidaa noo imaanin waad arag waad ogsoontihiin adduunkan marka qof qaaliya uu noo soo socda waxyaabaha aan samayna waxa waaye gurigi waa la xaaqaya la rajeynaya la habeynaya raashin baa loo karinaya waa la isdhaqaaya wax walba waa la dhaqaaya wax walba niyu guri caraf gacmo furan ayaa lagu soo dhaweeyaa martida marti ugu qaalisan ilaahay xaggiisa nooga imaanaysa maxaan ku soo dhaweynaa ma qabaysanaa war ma dhar baanu xeranaa iyo calamaanu suranaa maxaan kusoo dhaweynaa martida qaaliga ah wax walba nooga qaalisan martida aad arkaysaan darteed baa waxaa loo xiraa toddobada albaabee cadaabka martidaa darteed baa waxaa loo furaa jannooyinkii oo dhan martidaa darteed baa ibliis iyo shayaadiin oo dhan loo xiraa ya martidaa darteed eeg tobanka ugu horeeya waa raxma tobanka kale waa dembi dhaaf tobanka xigaana waa cidqun min annaar xaggee laga helaa kow iyo tobanka bile kale isniinta iyo khamiista bil walba ayaa samada la furaa oo loo dembi dhaafaa qof walba oo aanan ilaahay u shariig yeelin ilaa laba ruuxoo oo xarash isu haysa qalbiga ka bukaa oo cadaawad isu haya maahani laakiin bishan eeg soddonkeeda cisho albaabadu waa furan yihiin acmaasha waa la qaadayaa yaa loo dembi dhaafaa waa qof walba oo aan ilaahay u shariig yeelin ilaa laba ruux oo xarash isu haysata ma ahan xasad xiqdi waraan iscafino ilahay muxuu dhahayaa malaa'igaa waxay leeyihiin ilaahow kulli waa loo dembi dhaafay ilaa labadaas maahan markaasaa leeyahy maxaa dhacay ilan waxbay isu hayaan waa laba isdhashay waa laba wada dhalatay kulligeena walaaleynu nahay maxaan isku haysana waxaaba adduunyo maxaa kale waxaaba adduunyo waxaan ilaahay baa bixiya xasad ibliis baana kala geeyey uurkeena ibliis baa cush cush ku samaystay markaasaa la leeyahay usuga xataa yasdalixaa ilaa ay ka heshiiyaan waxaa kusoo dhaaftay bishii ugu horreysay bishii afar jeer waayo khamiis iyo isniin khamiis iyo isniin waa sideed bil walba sideedaas maalina ku dhaaftay tii kalea ku dhaaftay tii kale soddonkan miyay ku dhaafaysaa inaad gaarayso horta ilaahay hayna gaarsiiyo laakiin yaanay kugu gaarin adoo walaalkaa u xanaaqsan adoo aabaha u hooyada adoo ka fog oo ay ku careysan tahay xaaskaagii oo oga oo dad badan oo isqabaa maanta isu caraysan ha ya walaalkaa jiiraankaagi dariskaagi kaad businesska wada gelaysa kaad shawda shaqe saaxiibkii shaqada saaxiibkii iskuolka dariskii wanaagsanaa waryaanay bishan kuusoo gelin adoo walaalkaa qalbiga wax ugu haya qalbiyada aynu nadiifinno waxaad noqonaysaa wallahi waxaad noqonaysaa ka dadka ugu fiican baad noqonaysaa wallahi markuu acraabigii weydiiyey rasuulku muxuu yihi sal slam ayu naasi afdal yaa ugu fadli badan dadka oo dhan de ugu fadli badan qofka qalbigiisa nadiifiya qofka carfaaya wuxuu yihi kulu makhmuumi اlqalbi saduuq lisaan markaasay dheheen saduuqi lisaan waa ninka runta badan waanu naqaanaaye famaa makhmuumu lqalb kan makhmuumke maxaa waaye wuxuu yihi attaqiyu naqiy laa ima fiihi walaa bagyi walaa hil walaa xasad waa ninka taqiga ah waa ninka taqiga ah ee ilaahay ka baqa awaamirtiisa qaata nawaahidiisa ka hara ka nadiifiye qalbigiisa naqiya ah kan aan xasad uurkiisa ku jirin hil aanan ku jirin dembi aanan lahayn oo maaragtayay dulmi aanan qofna ku samaynin kan qalbiga nadiifka ah kaasaa makhmuumulqalbi ah kaasaa dadka u fadli badan kaasaa jannada gelaya ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbiyada allaha noo hagaajiyo qalbiyada allaha noo hagaajiyo allaha noo dhaqo inagoo qalbiyadeenu nadiif yihiin ramadaanka allahna gaarsiiyo kuwa haddana loo sii dembi dhaafo allah inaga yeelo walaalayaal wakti yar baynu adduunka ku noolnahay waktigaas yar aynu ku noolnahay ilaahay waxaan ka barya raalli ahaanshihiisa allah nagu nooleeyo adduunka ilaahay nagama saara ilaa ilaa ilaahoo raalli naga ah maahane kaasaa liibaanay haddaynu ka tagno annagoo ilaahay raalli naga yahay rasuulka maciisa janat lfirdows allaha isugu kaageeyo astawdicukum allah aladi laa tadiicu wadaa'icuhu wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatuh اليمن